alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin ayb qaala اlmusanif raximah اllah faإida qiila laka man rabuk macna rab fi lugaة اlcarab aye leesh al ايش مشتغل ما سمعت هي ال الملك السيد waxaynu nihi macaani badan buu leeyahy soo ma lakiin labada macane inta u badan carabi u isticmaasho waa maxay almelik iyo asayid marka waxaad ujeedaan mala ina mushtaqu min atarbiya taas waa su-aal kale mushtaqu min maada min atarbiya oo rabbi markaa wuxuu noqonayaa yana murabi اlcibaad ka addoomihiisa tarbiyadeeya walihada musanifku muxuu yihi aladi rabbaani wrabى jamiiع اlcaalamiina binicamih tarbiyaة اllahi lkhalqi waxan uhi waa nowcaan waa laba noocaye tarbiyaة caama oo ah khalquhu ljamiiع اlmakhluuqiin warisquhum wahidaayatuhum lima fihi masaalixum inuu dhammaantood baa abuuray arsaaqo waxa dantoodaana uu waafajiyo ku hanuuniyo danahooda addunya loo jeeda alkhaasana atarbiyaة اlkhaasa hidaayatuhu liأwliyaa'ihi wa cibaadihi اlmuminiin fayurabihim biاliimaani wayufiquhum liصaalix اlacmaal ayib macrifaة اllah hal laha xadu tantahi ilayh ilaahay garashadiisu miyay leeda xad ay ku dhammaato oo la odhan karo khalaas wax ziyaadi may hadhin halkaasi ku joogta haye haye hal lahaa xad ma laa xad ma leh waayo halkaa markaan sharaxaya aayad baan doonaya inaan sheego aan ilaabay aayad u daliila addoomo inaan ilaahay cilmi ku koobi karin haye walaa yuxiiطuuna bihi cilma addoommuhu ilaahay cilmi kuma koobi karaan aragna kuma koobi karaan cilmina kuma koobi karaan marka macrifat اllahi hal tazid may ziyaada nacam sida imaamu axmed raximah اllahu tacaala uu yihi macrifat اllahi way ziyaada waanay nuqsaanta maxaa ziyaadiye fi macrifat اllah aqoonta addoonku ilaahay u leeyahy maxaa kordhiya aye atadaburu altaamulu fi makhluuqaatih wاtadaburu fi aayaatih makhluuqaadka ilaahay addoonku inuu fiirsado aayaadka ilaahay oo qur-aanka ahna inuu akriyo oo u dhugto ayb ma huwa alqadr اlwaajib min macrifat اllah alqadr اlwaajib min macrifat اllah aye fadl arbaca wahiya macrifatu macrifatu wujuudi laba macrifatu macrifatu maada istaag horta warfac sawtak macrifatu rububiyatihi wa macrifatu uluhiyati macrifaة asmaaءi wa sifaatih sax wey baarak allahu fiik jazaak allah khayr afartaasi waa waajib waa qadarka la-aantii aanu iimaan sugnahayn sugmayn ee macrifada ilaahay ka mida macrifatu wujuud illah oo ah alimaanu biwujuud illah macrifatu rububiyat illah alimaanu bianahu rabu kuli shay macrifatu uluhiyatihi oo ah alimaan bأnahu mustaxiqu lilcibaadai waxdahu macrifatu asmaai wa sifaati oo ah alimaanu bana lilahi asmaa xusna wa sifaati cula ayib musanifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi faqul rabi allah aladi rabani waraba jamiic اlcaalamiina bncamih maxaa u daliilay le caalamiinta o dhan inuu rabbigooda yahay makhluuqaadka o dhan inuu rabbi u yahay aye alxamdu lilahi rabi lcaalamiin ha daliishiga in allah waa la daba iman doonaa uu musanifku sheegay laakiin daliil kaloo la isku waafaqsanya inu sheegnay baa jira haye wa huwa rabu shay iyo ducadii nebiga anta rabu kuli shayin wa malikuhu nacam wahuwa macbuudi wahuwada ayuu uga jeedaa musanifku arab rabbigaasi ayaa ah macbuudkayga aladii afcalu maa yaamurunii bihi waatruku maa yanhaani canhu maxabata watadalula rabbi baa ah ka aan samaynayo wuxuu amro wuxuu ii diidan aan ka tegayo jacayl aan u qabo iyo dullow aan u dulloobayo awgii laysa lii macbuudun siwaahu iyo wahuwa macbuudi maxay u kala duwan yihin labadaa jumlo maxay u kala duwan yihin laysa lii mab huwa wahuwa macbuudi iyo laysa lii macbuudun siwah aye a tawkiidun bay isu yihin macnaa waa isku macno oo labada jumlaba waxay tusanayaan anahu laa yastaxiqu alcibaadaةa ila rabu subxaanaه wa tacaala ayib wdaliilu qowluhu tacala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin adaliilu calى maada aayaddu maxay daliil u tahay muxuu daliishanaya musanifku maxaa dhacay wاdaliilu qowluhu tacala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin adaliilu calى maada ya yaa gacan taagay kam maxaa dhacay miyar baa taagaysa aye fadl nacam jazaka اllah khيr adaliil calى ana اllaha rab اlcaalamiin aladi rabaahum bnicamih w anahu اlmacbud اlxaq aladi laa yastaxiqu اlcibaadata axadu siwa waxaa u daliilay ilaahay inuu caalamiinta o dhan rabbigood yahay ka nicamkiisa ku koriyey isla markaana uu yahay ka kelidii cibaado xaqu leh waayo aayadda waa lagu kulmiyey rubuubiyada ilaahay iyo uluuhiyadiisa alxamdu lilaahi allah dee macnihiisu waa almustaxiqu waxdahu lilcibaada rabbi alcaalamiin laamta lilaahi ku jirta waa laamu maxay aye laam listixqaaq ay alxamdu kuluhu mustaxaqu lilah xamdi oo dhan ilaahay baa xaq u leh calaa maada yuxmed allah ilaahay maxaa loogu xamdiyaa lagu ammaanaa laba arrimood baa ilahay lagu xamdiyaa baynu idhi oo qur-aankuu tilmaamay haye litisaafi bijamiici sifaat alkamaal marka yuxmed allahu calaa almaxaasin yuxmad اllahu calى asmaءi اlxusna wa sifaatihi اlculaa magacyadiisa wanaaga badan iyo sifaatkiisa dhamayska tiran baa loogu xamdiyaa soo ma oo bimacnaa lagu ammaano dee ammaanu ku mutaysta marka macnahedu alxamdu yakunu fi muqaabil asmaءi اlxusna wa sifaat اlculaa haddaad soo kabtana alxamdu yakunu fi muqaabil اlmaxaasin wanaagyada ilaahay uu leeyahay ee magacyadiisa iyo sifaatkiisu ay tusiyeen baa ilahay loogu xamdiya wاdaliilu calى dalik alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waa mumkin oo inuu rabbi yahay baa loogu xamdiyey baa la odhan karaa iyo macbuudka xaqa aynihi adilo kaloo taa ka sariixsan ayaynu sheegnay alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda khalqiga abuurista oo samooyinka o abuuray de waa ficil ilaahay waana sife ilaahay taasaa ilahay loogu xamdiyey wajacala ظulumaati wالnuur alxamdu lilahi lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض walahu alxamdu fi اlآkhirة alxamdu lilahi faطir الsamaawaati wاlأrض ilى akhiriha jazaka اllah khayra wcalى maada ayضا shayga labaad ilahay loogu xamdiye waa maxay yuxmad اllahu calى almaxaasin min alasmaaء اlxusnى wa sifaat اlculى wcalى maada fadl qum ant nacam nacam likamaali incaami waxsaani wayuxmed allahu calaa ixsaanihi likhalqih ixsaanka ilaahay khalqigiisa u sameeyana waa loogu xamdiyaa oo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa loo daliishan karaa oo ilahay waxaa loogu xamdiyey inuu anahu rabba khalqahu binicamih waay alxamdu tacriifkiisaan doonaya haddaba maxay culimadu ku qeexeen haye fadl alإخbاar can maxasin الmaxmuud maca xubi wa tacdiimi kaa loo xamdinayo wanaagyadiisa in la sheego wanaagyadiisu waxay noqon karaan maxaasin sifaad wanaagsan uu leeyahy waxaa kaley noqon karaan ixsaan soo ma ixsaan uu u sameeyey cid kale maca xubihi wa tacdiimihi iyadoo taa ay la socoto oo wanaagyadiisa la sheegayo in la jeceliyo o la weyneynayo marka marka la alxamdu lilah macneed waa maxay ukbiruu bimaxaasin اllaahi maca xubii wa tacdiimi lahu waxaan sheegayaa ilaahay wanaagyadiisa anoo jecel oo weyneynayana ayib madxiguna muxuu kaga duwaya xamdiga maxaa laga reebayay un haye xub iyo tacdiim o alihbaaru can maxaasin اlmaxmuud min غayri maxabati وataciim waa madxi marka hal yajuusu xamd اlkaafiri laa yajuus lanno gaalka in la jeclaado oo la tacdiimiyo la weyneeyaa ma banaana ayb hal yajuusu madxu madxu lkaafir aye waa banaaya hadduu run yahay dee soo ma nin gaalaad leedahay ninkaasi waxa weeyaan shujaac geesi waa jawaad waa kada adoo wax jacayl iyo weynina qalbiga aan ugu hayn sifaadka xaqiiqiga dee uu lahaa un baad sheegeysa ah, waay shukriguna muxuu xamdiga kaga duwan yahay baynahuma cumuumna khusuus baynu ihi ma mid waliba dhinac buu ucaamsanya dhinacna u khaasaysan yahy xagga asbaabta iyo aalaadka ayay ku kala duwan yihiin xamdiga iyo madxigu haye xamdiga iyo shukriga haye fadl nacam alxamdu acamu sababa oo sababtiisu maxay noqotaa maxaasin iyo iyo ixsaan ama incaam waa isku mida waakha aalatan xagga xubinta qabanaysana isagaa khaasaysan oo yakuunu bilqalbi wاllisaan oo camal xubnuhu sameeyeen xamdi lama idhaahdo waadix ma lama odhan hebel salaadiisu waa xamdu lilahi lama odhan lakin waa shukru lilahi baa la odhanaya ayib ah, ah, ma dhamayn weli marka alxamdu acamu sababan oo sababtiisu waa almaxaasin iyo alixsaan oo incaamkiia labadaba sabab bay unoqdaan saynu sheegnay wa akhasu aalatan xubinta qabataa waa alqalb walisaan xubnaha kale wixii wanaaga ay ilaahay u sameeyeen xamdi lama idhaahdo oo soomka xamdi lama odhanayo iyo haye washukru acamu aalatan xagga xubinta qabanaysa camalka shukriga ladhaa qabanaysa marka la eegu caamsan yi oo aaladiis waa maxay alqalb wاllisaan wاljawaarix waay oo qalbiga ilaahay looga shukriyaa carabkana waa looga shukriyaa xubnuhuna ilahay way u shukriyaan oo camal jawaarix baa shukri noqda yaa taa daliilu keenaya jazak allah khayr iska fadhiso intaadi waa dhamaysta haye sax muxuu yihi nebigu alayh الsalaatu salaam afalaa uxibu an akuna cabda shakuura salaatuleilkiisi nebigu muxuu ku sheegay shukri buu ku sheegay soo ma marka camalka saalixa ah ee ilaahay daraaddii loo sameeyo waa shukri lakiin waa xamdi lama odhanayo aayad qur'aan ah oo tilmaamaysa camalku inuu shukri noqdo camalka wanaagsan haye icmaluu aala daawuuda shukra daawuud iyo cidda raacdayow sameeya camal shukri ah camal mahadnaqa ilaahay nicamkiisa aad uga mahadnaqaysaan waayo waxaa ku harsanayd shukrigu waxaa tidhi acamu aalatan xagga sababana waa akhasu sababan shukriga sababtiisu maxay noqotaa annicam oo ilaahay magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa fiican loogama shukriyo kuwa looga xamdiyaa maxaa looga shukriyaa ilaahay nicamka shukru yakunu fi muqaabili nicami faqad nicmo ilaahay ixsaan iyo incaam ilaahay addoonka uu siiyey ayuunbaa lagaga jawaabaa ma sha allah jazakum allahu khayra ayib waxaynu maraynay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alcaalamiin ilaahay waa caalamiinta rabbigood alcaalamuuna waa jamcu caalam caalam ayaa caalamiin ama caalamuun lagu jamciyaa alcaalamuna waa jamcun marka alcaalamuun waa jamculjamci waa jamc jamci alcaalamu laftiisuna waa jamc lakinahu jamcu laa waaxida lahu min lafdi waa jamc aan lahayn mufrad ay isku lafdi yihiin jamcyada qaarkood waxay leeyihiin mufrad ay isku lafdi yihiin iminka rijaal mufradkiisu waa maxay rajul waa isku lafdi soo maaha ayib annisaa soo jamc maaha mufradkiisa keena isku lafdiga yihiin xuruuftiisa ay ku jirto ma jirto soo maaha imraa baa la odhanaya marka caalamna waa sidaasoo kale oo waa jamac aan lahayn mufrad ay isku lafdi yihiin maleh haddaba ereygan alcaalam alifku markuu fasiraya wuxu uhi wa kullu man siwa allaha caalaman oo makhluuqaadka o dhan baa caalam la yidhaahdaa bu uhi laakiin luqada carbeed marka loo noqdo laa yuujadu fiiha ilaaq اlcaalam calaa majmuuci ma siwa allah luqada carbeed kuma jirto in la ydhaha makhluuqaadka oo dhami waa caalam oo cid kastoon ilaahay ahayn baa caalam la ydhaahdaa waa istilaax xaaditha weeye in la ydhahdo kulu man siwa allaha caalamun cidda ilaahay ka soo hadhay oo dhan baa caalama in la ydhaahdaa waa ereybixin soo dariisay weliba culamaau lkalaam oo baablictiqaad ku inxiraafay ay la soo dariyeen makhluuqaadku sidoodaba almawjuudaat si wallaahi nawcaan waxyaabaha jireen ilaahay ahayni waa laba nooc nooca koobaad waa alafraad almushtarikatu fii jinsin waaxidin waa afraad isku jinsiya so imika almalaaika soo afraad badan maaha waa isku jinsi dee aljin waa afraad badan waa isku jinsi waa isku nooc alinsu waa afraad badan waana waana isku nooc fahadii tusama caalam taasaa caalam carabi a u taqaanaa marka alcaalamu fi lugati اlcarab waa maxay waa alafraadu almushtarikatu fi jinsi waaxidi makhluuq kaste caalam lama idhaahdo ee makhluuqaadka qaar ka midabee carabi magaca caalam u taqaanaa oo kuweeya makhluuqaadka yana afraad isku jinsiya ah fardi qura waa afraad waana isku jinsi oo maxay idhaahdaan mufradkooda caalam bay idhaahdaan majmuucoodana caalamiin waxa dha jinku waa afraad badan soo ma dee fardi qura maaha waana isku jinsi waa isku nooc afraaddaas caalam ayaa la dhahda caalam baa la dhahda caalam اmalaaئika ayaa la dhahda lhada ba abاlcaaliya wuxuu yihi aljinu caalamu wاlinsu caalamu waa afraad isku jinsiga o isku nooca marka alcaalamu waa alafraadu almushtarikatu fi jinsi waaxid waa afraadda isku jinsigaba caalam la dha magaca caalam iskale nooca labaad ee mawjuudaatku waa alafraad alati laa nadiira laha min jinsiha alafraad alati laa nadiira laha min jinsiha waa afraadda waxay isku mid yihiin oo isku jinsi yihiin ba jirinba sida carshigoo kale imika carshiga ilaahay kuwo kaloo magaca la wadaagaa waa jiraan laakiin carshiga ilaahay carshiyo kaleo isku mid yihiin may jiraan ma jiraan alkursiyu baa lamida miyuu jiraa kursi wax magaca kursi loo kale way jiraan laakiin wax la nooca kursiga ilaahay miyuu jiraa ma jiro ida waa fardun laysa lahu laysa lahu nowcu aw waaxidu yushaariku fi jinsi nooc la jinsiyaanu jirin waxaa lamid a ah aljana iminka jannada ilaahaya ma jannooyin kaleo la nooca baa jira oo isku jinsi yihiin wax magaca janno la ydhaha sa beertoo kale dee aljana waa la odhan karaa laakiin la jinsi iyo la nooc maha dee jannada ilahay waxaa lamid a ah annaar oo kale dabkaba dee annaar waa la dhahdaa laakiin naartan ilaahay uu qur-aanka ku sheegaya addoomaha uga digayo iyo dabku ma wax isku nooco isku jinsiyaba maya marka nooca labaad ee mawjuudaadku waa alafraad alatii laa nadiira laha min jinsiha waa afraadda waxay isku mid yihiin oo ay isku jinsi yihiin aanu jirin iyo wax xaqiiqadiisa la wadaaga haadii laa tusama caalaman taa caalam lama idhahdo oo caalamulcarshi lama odhan kara de ila mid qurabe waxa la jinsiyo xaqigiisa la wadaagaa ma jireen iyo caalam uljanna iyo caalam unnaar iyo caalam ulkursiyi iyo ma jiro idan maxaynu ihi mawjuudaadku si wallaahi waa noocaan mawjuudaat laha afraadu mushtarikatu fii jinsi waxaqiiqati waaxida mawjuudaad ka kooban afraad xaqiiqo qura wadaago isku nooca iyo mawjuudaat laysat laha afraadu mushtarika fi jinsi waxaqiiqati waaxida marka ereyga caalam keebuu magacu yahay dhammaantood miyuu magacu yihi oo mawjuudaadka fardi qurhown ah oo mid labaadoo xaqiiqadiisa la wadaaga aanu jirin caalam lama odhanayo ee mawjuudka mawjuudaad kale waa isku jinsi yihiin oo xaqiiqada ay wadaagaan ay jiraan ayuunbaa la odhanayaa maxay caalam idan aayadda markan macana waxaan odhana alxamdu xamdi dhammaantii lilaahi buu u sugnaaday rabbialcaalamiina makhluuqaadka isku jinsigaa rabbigood ee odhan mayna makhluuqaadka oo dhan rabbigooda makhluuqaadka o dhan caalam lama idhahdo ee caalam maxaa la idhahdaa makhluuqaadka isku jinsiga xaqiiqa ula wadaaga idan aayaddan miyaa loo deliishan karaa markay sidaa tahay makhluuqaadka oo dhami in magaca caalam ay leeyihiin iyo aayaddani inay tusinayso ilahay makhluuqaadka o dhan inuu rabbi u yahay meel looma deliishan karo makhluuqaadka qayb ka mida ah ilahay inuu rabbi u yihun ba aayaddani tusinaysa oo qaybtaasi waa qaybta waa qaybta caalamka la idhaahdo oo ah makhluuqaadka ka kooban afraad isku jinsiga oo xaqiiqo qura wadaaga marka alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin caalamiintii malaaigtii baa soo gelaysa waayo waa afraad xaqiiqo qura wadaago isku jinsiya jinkii baa soo gelaya insigii baa soo gelaya alashjaar baa soo gelaya alaxjaar baa soo gelaya asamaawaat baa soo gelaya alarduuna baa soo gelaya laakiin ma soo gelayaan makhluuqaadka fardi qura ah oo fardi labeeyo oo isku jinsi inaanu jirin oo imika alxamdulilahi rabbi alcaalamiin daliiluma aha ilaah inuu rabbi u yahay jannada waayo jannadu caala maaha dee waa fardi waaxida oo mid labaadoo isku jinsi inaanu jirin naarta inuu ilaahay rabbi u yahay daliilu maaha kursiga inuu ilaahay rabbi u yahay daliilu maaha carshiga inuu rabbi u yahay daliilu maaha waxay daliil u tahay uun ilaahay rabbi inuu u yahay makhluuqaadka magaca caalam leh kuwaasina waa kuwe waa almakhluuqaat alati laha afraadu tashtariku fi jinsi waxaqiiqati waaxida ayib idan laa yasixu alistidlaalu bihadihi اlaaya calى cumuumi rububiyat اllah aayaddan in loo deliishado rabbinimada ilaahay caamnimadeedu sax maaha waayo liannaha tatacallaqu birububiyat illahi lilafraad almutajaanisa aayaddan waxay si gaara ah uga hadlaysaa inuu ilaahay rabbi u yahay afraadda makhluuqaadka ah ee jinsi xaqiiqo qura wadaaga ah ee aayaddani sheegi mayso makhluuq oo dhan ilaahay subxana wa tacaala inuu inuu rabbi u yahay ma sheegayso aayadda kalea sheegaysa wahuwa rabu kuli shay iyo xadiidka nebigu alayh salaatu salaam uu anta rabu kuli shayin wamalikuhu waay faida qiila laka hadii lu ha bima carafta maxaad ku garatay rabbaka rabbiga ay biayi shayin istadlalta calaa macrifatika rabbak rabbigaa waan garanayaabaa tidhi maxaad u deliishatay garashada ilaahay aada garatay ile waxa waa inaad deliil ku garato markaasay garashadaadu noqonaysaa cilmi haddaad tiraa waan garanaya adigoon daliilu haysan taasi maaha cilmi maaha faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa qofka su-aashaasi ku weydiiyey su-aashaa qofka ku weydiiyey waxaad ku tidhaahdaa biaayaatihi caraftu rabbii rabbige waxaan ku gartay biaayaatihi baan ku gartay aayadihiisa ayaan ku gartay iyo makhluuqaati makhluuqaadkiisa inoo xusuusnaada aayad iyo makhluuq maxay ku kala duwayn sheegi insha allah min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid an ah calaamadaha ilaahay jiritaankiisa tusinaya alleylu habeenkiiy wanahaaru maalinta wshamsu qoraxdiiy walqamaru dayaxa min makhluuqaati ilahay makhluuqaadkiisa waxaa kamid ah so markas inuu kala qaaday aayaadkii makhluuqaadka asamaawaatu baa ka mid ah asabcu ee toddobada ah walaarduuna iyo dhulalka asabcu ee toddobada ah wamaa fiihina iyo waxaa ku dhex sugan samooyinka iyo dhulalka daruurto kale dee samadii iyo dhulka ayay udhexaysa wadaliilu waxaa u daliila inay aayadan yihiin kuwaas macanaa ilaahay wujuudkiisa tusinaya qowluhu tacala hadalka ilahi uhi wa min aayaati calaamadaha ilaahay wujuudkiisa iyo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa tusinaya waxaa ka mid a ah alleylu habeenkiiyo wanahaaru maalintu washamsu qoraxdiiyo walqamaru dayxa laa tasjudu ha u sujuudina lishamsi qoraxda waa caabudina walaa liqamari dayxana ha caabudina wasjuduu caabuda lilaahi ilaahi alladii allahaasoo khalaqahuna iyaga abuuray iyagu waa makhluuqaat makhluuqna cibaado xaq umale khaaliqa xaqu leh in kuntum haddaad tihiin iyaahu ilaahay oo qura tacbuduuna inaad caabudaysaan wa qowluhu tacaala ba u daliilo ilaahay uu yidhi ina rabbakum rabbigiin allaahu macbuudka xaqaa weeye allahaasoo khalaqa abuuray oo jirsiiyey asamaawaati samooyinkii walarda dhulalka bi sittati ayaami lix maalmood gudahood ku abuuray uma stawaa markuu abuuray kadibna ka kor noqday cala alcarshi carshiga yuqshi waa daboolaa ilaahay alleyla habeenkii annahaar maalintu ku daboola usaa maalin cad oo iftiinla loo joogo ayuunbuu ilaahay habeen ka dulgelinayaa madoobeeye oo daboola ylubu habeenku wuu raadinayaa maalinkii xafiian ay alaban oo xafiian raadin degdega shamsu qoraxda iyo walqamaru dayaxa iyo wnujuumu xidiguuna musaharaatun waa kuwo la sakhiray biamri ilahi amarkiisa ayaanay ku socdaan ay ku sakhirayiin alaa hooyay lahu ilaahay waxa u sugan alkhalqu abuurka oo huwa aladii yuujid alashyaa min alcadam waa ka ashyaadu iyagoon jirin jirsiiya walmru baa u sugan oo ah tadbiirka khalqiga maamulista khalqiga tabaaraka allaahu ilaahay waa barako badnaaday waa khayr badnaaday rabulcaalamiina caalamiinta rabbigood allah ah markaa dalaa'ilu ilu wujuud illaahi subxaana wa tacaala kaiira waxyaabaa tusinaya ilahay jiritaankiisu way badayeen masaladanna waa muhim waana masalada aada ku radin karto mulxidiinta kuwa ilaahay jiritaankiisa diidan maantana aada bay u badan yihiin su-aashaana way ku weydiinayaan rabbi baad rumaysan tahay adigu inuu jiro ilaah haa maxaa u daliilo jiritaankiisa marka waa inaad taqaano dalaa'ilu wujuud illah gaar ahaan casrigan ay mulxidiintu fara badan yihiin waa dalaa'ilu wujuud illaahi kaiira waxyaabaa ilahay jiritaankiisa tusinaya rabbinimadiisu way badan yihiin wayumkinu irjaacuha ilaa arbacati anwac afar nooc baana lagu ururin karaa loo celin karaa oo min aladila ah dalaail wujuud ilahi kaiira wayumkinu irjaacuha ilaa arbacati anwac min aladila afar nooc oo daliilo ah ayaa loo celin karaa daliilada tusinaya ilaahay subxana wa tacaala wujuudkiisa iyo rabbinimadiisa afartaa daliil haddaba hal mid oo kamida ayuu sheegay musanifku raximah llahu tacaala daliilkaasi oo ah addaliil alcaqli oo dalaail wujuud illahi waa arbaca addaliil sharci sharaaicda ilaahay uu soo dejiyey baa tusinaysa ilaahay jiritaankiisa ko laba addaliil اlcaqli caqligaa tusinaya ilaahay jiritaankiisa addaliil اlfiri firada iyo dareenka ilaahay makhluuqaadka uu ku beeray ayaa ilahay jiritaankiisa tusinaya addaliil اlxisi daliilka ah wax la dareemayo dareemayaasha lagu gaadhayo la arkayo ama la maqlayo ama la taaban karo ayaa ilaahay jiritaankiisa tusinaya afartaa daliil mid ka midun buu sheegay musanifku kaasoo ah addaliil اlcaqli wاqtasara almusanif raximah اllahu tacaala calى اdaliil اlcaqli likowni risaalati risaalata mukhtasara adilada kale waa sheegi karayay lakiin wuxuu daliilkaa ugu gaabsaday risaalada ayaa risaalo kooban ah oo halkuu ku sheegay daliilka caqligaa faإida qiila laka bima carafta rabaka faqul biaayaati wamakhluuqaati oo tusinta makhluuqaadka ilaahay iyo aayadihiisa kowniga ah ee makhluuqaadkaahi ee kuwaa uu sheegay ay tusaale u yihiin ay tusinayaan waa daliil caqliya wey waa daliil caqliyu daliilka caqliga ah laftiisa waxaa ka farcamaya dhowr daliil ka koowaada ka farcamaya waa maxay waa daliilu liijaadi min alcadam cala rab makhluuqaadkani weligoodba may jirin dee qaar fara badanoo iyagoo aan hore u jiri jirin soo darinayana waynu aragnaa innagaaba aragnaba marka eh, jirsiintoodu waxay daliil u tahay rabbi jirsiiye inuu jiro dalaalة اliijaadi min alcadami calى rab waxaa la helay shay aan hore u jiri jirin caqligu wuxuu si go-aan u tusinayaa cid jirsiisay inay jirto cid jirsiisay inay jirto oo lama odhan karo isaga ayuunbaa iska yimi oo laabudda lilmawjuudi min muujidin waxaa jiraa wax jirsiiye inuu leeyay waa lagama maarmaan kamaa ana alficla laabuda lahu min faacilin ficil kastaaba faacil sameeyey in la helaa soo laga maarmaan maaha marka aayaadkan iyo makhluuqaadkan sheekhu tusaalahaan inoogu sheegayna waa mawjuudaat oo kuwa jira mar hadday mawjuudaat yihiin tadula calaa muujidin mid jirsiiyey inuu jiro ayaa caqli ahaan tusinaysa ninkii caraabiga ahaa ee jaahiliga ahaa ee islaamkaba aan soo gaadhin ee caqliga saxdaa iyo firada toosan ay ka hadlinaysay waxyaabahan makhluuqaadkan wuxuu u deliishaday ilaahay jiritaankiisa waxaanu yihi albacaaratu tadulu calى albaciir waa daliilu liijaad min alcadama fiirso haddaad saalo aragto saalada noocyadeedana waad kala taqaanaa ta geela ta looda ta adhiga ta dameeraha saalo geel baad aragtay maxay tusinaysaa ya inuu meeshaa geel maray de sooma ya yaa saaleeyade hadda waay wlaharu yadulu cala lmasir meel baad raad ku aragtay raad dad baad ku aragtay raad waraabaad ku aragtay raad ai baad ku aragtay mid geel ku doonaya han wada almuhim raad baad ku aragtay raadku muxuu tusinaya ciddii meeshaa martay buu tusinaya oo dee dadka qaarkood baa khibrad daqiiqa ule raadka gaar ahaan geeljirayaasha geelooda hal walba raadkeedu yaqaana halkaa hiblaayaa martay buu odhanaya inay hiblaaya halkaa martay le muu arkayne sanqadheedana muu maqlayno meesha waaba ka fogaa muxuu ku gartay ya raadkeedu ku gartay walaharu yadulu cala almasiir intaa dabeed wuxuu ihi leylun daajin habeenkaa madow wa nahaarun saajin iyo maalintaas wa samaaun daatu abraaj iyo samadaa buruujiyada leh afalaa tadulu cala saanici alkhabiir hadduu raadkii tusinaya cid meesha martay saaladiina geeli meesha mare ay tusinayso habeenkan iyo maalintan iyo samadan iyo dhulalkan iyo buurahan iyo badahani sidaanay ii tusinahayn mid sameeyey oo weliba khabiira inuu jiro min baabi اl waa khudbad uu jeediyey qus ibnu saacida nin la odhan jiray oo khuطabaa اljaahiliya ka mid aha ayay qeyb ka ahayd waay marka ninka carabigii fitradiisa wuxuu ku gartay makhluuqaadkan iyo cajaa'ibta ku sugan iyo qaabka loo abuuray iyo habeenkan iyo maalintan isweydaaranaya iyo samooyinkan iyo dhulalkan iyo waxaa lagu qurxiyey samada oo xidiga ah inay tusinayaan mid jirsiiyey oo aanay dhici karin in la idhaahdo iyagaa is abuuray ama iyadoo cidina aanay jirsiin ayay kuwa jira iska noqdeen daliilkani waa maslak sharciga ah, oo qur-aanku daliilka caqliga ah ilaahay wujuudkiisa uu u daliishay ilahay waa ka yihi am khuliquu min gayri shayi am hum اlkhaaliquun oo ixtimaal wujuud almawjuudaat laa yakhruj can alaثa ixtimaalaat waxyaabahan jira jiritaankoodu saddex arimood kama bixi karo arrinka koobaad anahum wujiduu min gayri muujidin inay kuwa jira un iska noqdaan iyadoo cid jirsiisaba aana jirin hada muxaal fi lcuquul taas waa mustaxiil caqli ahaan iminka haddaad ku tidhaahdo mid mulxida warniyow sidii loo joogay ayuunbay magaalo dham iska samaysanta yaa sameynay injineerkebaa takdiidiyo qorshaha u sameeyey injineerkebaa dhisay ustaadada dhisay maxay ahaayeen qalabkeebaa la isticmaalay buu ku odhanaya kaa yeeli maayo mid iska jirtuunba iska noqotay qofunbaa iska abuurmay cid jirsiisay iyadoo aanay jirin aqbali maayo warniyow diyaarad airbotkii hargeyso oo maran unbay diyaaraday ku abuurantay yeeli maayo waayo saad u yeesha haddaad samooyinkan iyo dhulalkan iyo caalamka intan leeg waliba saan u nidaamsani iyadoo cidina aana mid jira inuu iska noqday ixtimaalka labaad anahum awjadu anfusum waa iyagu isa sameeyeen wa kadalika mustaxiil iyagu inay isa sameeyeen waa mustaxiil lanahum kaanuu cadaman walcadamu laa yujidu shayan waxaan jirin bay ahayd ayay ahaayeen soo maha intaana isa samayn waxaan jirin siduu wax jirsiin karaa taana caqligu aqbali maayo ixtimaalka saddexaad an yakuuna hunaaka man awjadahu in mid iyaga jirsiiyey uu jiro kaa jirsiiyeyna laguma sheegi karo mid isaga laftiisu xaaditha oo isagana de yaa jirsiiye bay noqonaysaa soo maha laa yakuunu ilaa azaliyan mid weligiiba jiray ayuunbu noqon karaa ke iyaga jirsiiyey wa hadihi sifa waa sifat azaliya ila uhi huwa laysat ila lilah ilaah qura ayaa leh marka ilahay baa subxana watacaala jirsiiyey mulxidiintu waxay ku odhanayaan markaad tidhaahdo ilahay maad rumaysanta wuxuu ku ohanaya ilahay ma rumaysni waayo de maxaan rumeeya mabaan aragbe ituste aan rumeeye waa beenaalayaal waxay ka dhigayaan daliilka qura ee shayga jiritaankiisa lagu garan karo markay arrintu ilaahay taagan tahay aragtiday ka dhigayaan iyaga su-aal dib u weydiye ku tidhaahdaa wadan maraykan la idhaahdaa ma jiraa koa ha miyaad aragtay maya bu kuley haddaad saad ku garat de waa lay sheegay sodigi <laughs> lahaa waxaan ar kumaan rumaynaya sodigan sheegis dib ugu noqday kuwa mulxidiinta ay rumaysan yihiine bugaagtooda ay akhristaan ee ay ka barteen ilaahay dafiritaankiisa haddaad tidhaahdo waxa weeyaan miyaad aragtay wuxuu ku me maan arag oo haddaa inuu jiro ninka caalimka sayniska ee mulxidka aad sheegaysaa inuu jiro isxaaq newton oo kale oo imaam mulxidiina ah waa dhintee iminkana kuwo kale uga dambeeye hogaaminta mulxidiinte inuu jiro maxaad ku garat waxaan ku gartay wuu lasoo tan buugaagtiis <laughs> oo ilaahay subxaana watacaala iyo mulxidkaa keebaa buugaag badan <laughs> waxyaabaha tusinaya jir bugaagta jiritaankiisa tusinaysa ay badanta imisu ilaahay kitaab soo dejiyey jiritaankiisa tusinaya oo rusushiisa iyo ambiyadiisa uu ku soo dejiyey waxa kale leedahay ka mulxidka waxaad ku leedahay meelahaanay fadhiyaan qaar meel aan maqaaxeel inaga fogeyn bay hadda qaar fadhiyaan waxaad ku odhanaysaa waxaad tihi ilaahay markaan arkuun baan rumaynayahay ilahay miyaad garanaysaa miyaad taqaanaa ila shaygaad garasho ku aragti ku garan karta waa shay aad taqaanay soo ma hebel baa taqaanay ninkaa jaamac baa taqaanay marka saa lagugu weriye jaamac halka warama fadhiya jaamac isoo tusa war waa isagii waa horaad u taqaanay jaamacan mogta lakiin haddaanad aqoonba markaad u tagta miyaad odhan kartaa waan garto aragti baan ku gartay inaad barasho cusub markaa bilowda mooyaane macnaa ku garasho kuu siyaadin may soo horreysay arrinta noocaas ka waran qaar baa lagu irhi adigan le ilaahay markaan arkaa baan garanayaaye haddaan ku kaxeeyo nin meelaha fadhiyaan kuu geeyaan ku hahdo kani waa ilaahay ma garanaysaa inuu ilaahay iyo aragtida ma ku garanaysa de waa maya ilaahay baanay aqoon u lahayn hadday ilaahay subxana watacaala garanayaan bilaa aragti ayay ilaahay subxana watacaala ku aqoonsan lahaayeen laakiin jahli ilaahay ay kaga sugan yihiin ayaa kalifaya ina hahdaan maanaan arag qolooyinkan sayniska ee ilxaadka laftiisa ay ka barteen qaar badanoo ka mid a ah, waxay qirsan yihiin shayga raadkiisa inta lagu gartaa inay ka badan tahay inta lagu garto aragtidiisa oo ashyaada inta badan aragti la arkay laguma gartay maxaa lagu gartaa raadkooda iyo aahaartooda ayaa lagu gartaa marka kaasi waa daliil iijaad oo farac ka ah daliilka caqliga ah waxaa kaloo daliilka caqligaa ah farac ka ah daliil cinaaya cinaayat llahi bikhalqi ilaahay subxana wa tacaala sida u xanaaneeyey ee u tarbiyadeeyey khalqigiisa ayaa daliil u ah jiritaankiisa makhluuq kasta ilaahay wuxuu abuuray sida ku haboon hadday waxaani tahay wax cid kala duwane ay samaynayso waa iswada khilkhilaafi lahaayeen soo ma qaar baa loo abuuri lahaa si kadeedan oo noloshooda aan suurto gelinba makhluuq kasta ilaah wuxuu abuuray sidii noloshiisu ay ku suurtoobeysay ee manaaficdiisana uu ku gaari lahaa madaarkiiyo dhibkana u iskaga difaaci lahaa daliilulcinaayana aad buu qur-aanka ugu soo noqnoqday wajacalnaa fi lardi rawaasiya an tamiida bihim wajacalnaa fiiha fijaaja subula lacalahum yahtaduun wajacalna samaaa saqfa maxfuuda wahum can aayaatiha mucriduun wahuwa aladii khalaqa alleyla wاnahaara wاshamsa wاlqamr kul fii falakin yasbaxuun wاlarda madadnaaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waanbatna fiiha min kuli shayin mawzuun wajacalna lakum fiiha macaayisha wman lastum lahu biraasiqiin wain min shayin ila cindana khazaa'inuh wma nunazilhu ila biqadri macluum waarsalna riyaaxa lawaaqix faanzlna min الsamaءi maءa faasqaynakumuuh wma antum lahu bikhaaziniin alam najcal اlarda mihaada gogol baan dhulka ka dhign ilahay miaanan gogol ka dhigin wاljibaala awtaada buuruhu waa qodimo dhulka ilaahay uu ku hayo wakhalaqnaakum aswaaja bani aadamka nooc qura lagama dhigina noocyaa laga dhigay soo ma wajacalnaa nawmakum subaata wajacalna leyla libaasa wajacalna nahaara macaasha wabanaynaa fawqakum sabca shidaada wajacalna siraaja wahaaja waa qoraxdii waanzalna min almucsiraati maa hajaaja linukhrija bihi xaba wanabaata wajanaati alfaafa cinaayat llahi lkhalqi waa daliil tusinaya ilahay jiritaankiisa daliilka saddexaad ee caqliga ahi waa daliil itqaan waa qaabka ka leh ee khalqiga loo sameeyey samada miyaa dildilac ku aragta ama dhulka meelo uu ka dilaacsanyaho ila alardi asaabica maa fi xidigo iska soo daadanaya se u joogaanoo dadka intay kusoo daataan gubaya caalamka o dhami qaab nidaamsan buu u samaysay oo tusinaya khaaliq quri inuu abuuray sunca allahi aladii atqana kula shay ilahay muxuu yihi aladii khalaqa sabca samaawaati ibaaqa toddobadaa samee kala sareeya ma taraa fi khalqi raxmaani min tafaawut waa khalqi muqana wey oo si nidaamsan ilahi subxana watacala u abuuray marka saddexda daliila kale adaliil اsharci iyo adaliil اlfiri iyo adaliil اlxisina in allah si kooban baynu usheegi doonaa laakiin daliilka adaliil اlcaqli saddexdaa daliil ay ka farcamayaan daliil اliijaad iyo daliil اlcinaaya iyo daliil اlitqaan waa daliilka qura ee musanifku raximah اllahu tacala uu sheegay markuu yihi faqul biaayaatihi wamakhluuqaatihi kadibna tusaalayaal uu sheegay wallahu subxana wa tacala aclam